subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo isniin ah taariikhdana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad labada kun afar iyo labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah deegaano ka mid ah gobolka gadow waxaa laga sheegayaa xiisad u dhexaysa ciidamada etoobiya iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaana deegaanadaasi ka mid ah magaalada doolow ee gobolkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamo dheeraad ah ay keenaysay dawladda etoobiya wararkii ugu dambeeyey xaaladda degmada doolow ayaan idiin soo gudbin doonaa arrimahaasi ayaan xoogga saari doonaa waraysi ku saabsan waa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan ciidamo godoodsan ayaa la wareegay qaybo ka mid ah magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee dhanka maamulka puntland kuwaasi oo la sheegayo inay ka cabanayeen mushaarlaan dhaqdhaqaaq ciidan ayaa laga dareemayaa saaka magaaladaasi waana idiin soo gudbin doona xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah waa mar kaliyo falqaynta wararka hegayo geedida suubtaan maanta marinayno datoosan toobiyaha aan raacnay taariikhod loo tamarkashay noqotay halka sahankayagu sigitanuu tegayo sida suultaan maanta marinayno intastoosan toobiyaha aan raacnay taariikhod loo tamargashay noqotay tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maa sida ku dhici doontaa taasina isweydi heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falqeynta wararka oo subaxdii baad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalmihii u dambeeyey waxay si kulul uga hadleen damaca etoobiya ay ku dooneyso qeybo ka mid a ah badda soomaaliya iyo guud ahaanba dhulka ra-iisul wasaare xamse oo maalintii shal ahayd warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda etoobiya ay sheegtay in deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka ay sheegteen islamarkaana ay doonayaan in ay qabsadaan taasi ayuu ugu digay in ay markaasi ka fiirsato dowladda etoobiya sidoo kale wuxuu eedeen kula u jeediyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi arrimahaas markaa laga soo tago degmada dolow ee gobolka gado ayaa waxaa laga sheegayaa in xiisad ay ka taagan tahay islamarkaana u dhexeysa ciidamada etoobiya iyo sidoo kale dadka deegaanka wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta degmadaasi ay la safteen mciidamada saraakiisha ciidamada etoobiya markaana si cad loogu sheegay in aysan taageerin dowladda federaalk qaarkood ayaa maalmihii u dambeeyey loo qaaday dhanka etoobiya halkaasi ay kula soo kulmeen saraakiil sarsare oo itoobiyaana isla markaana odayaasha dhaqanka markii dambe ay maamulka degmada la kulmeen ay u sheegeen in ay markaasi dejiyaan xiisadda islamarkaana xasiloonida gobolka ay ka shaqeeyaan gudoomiyaha degmada doolow oo la kulmay odayaasha dhaqanka ayaa la sheegay in uu markaasi taageersan yahay saraakiisha itoobiyaanka ah ee degmada doolow ciidamo dheeraada a ah keenay islamarkaana uu taageero damaca ay etoobiya ay markaasi doonayaan odayaasha ayaa la sheegay in si cad ay ugu soo horjeesteen islamarkaana ay suurtagal ahayn in ay markaasi taageeraan etoobiya gudoomiyaha ayaa la sheegay in uu tale ahaan markaasi ugu soo jeediyey haddii odayaasha ay diideenna ay suurtagal ahayn inuu ku qasbo xiisadaasi tan iyo markii ay bilaabatay etoobiya ciidamo dheeraad ah ayay degmada keentay magaalada wadooyinka laga gala dhammaan waxaa la wareegay ciidamada etoobiya dadka deegaanka ayaa sheegay in arrintaani ay salka ku hayso dhaqdhaqaaqa etoobiya ay ka wado in ay markaasi ku dooneyso inay qaadato qeybo ka mid mida ah badda soomaaliya siyaasi doctor salaad muuse cali ayaan wax ka weydiiyey sida loogu hortagi karo duulaanka etoobiya ay kusoo qaaday soomaaliya iyo sababta ay u aamusan yihiin madaxda maamul goboleedyada oo arrintaani aan ilaa iyo haatan aan ka hadlin waxaa iiga baxay etoobiya waxay ku taamaysay waqti badan inay soomaaliya soo gasho ma ahan inay hadda ay bilowday etoobiya wixii kun sagaal boqol lixdankii ka sokeeyey waxay ku taamaysay inay soomaaliya qabsato Eh, waa qorsho oo soo jireena ay isu soo gudbinayeen madaxdii dowlada etoobiya soo maray eh, dowlada etoobiyana eh, waxay hadda heshiis beenaada ay la gashay muqadishi etoobiya ayagoo la taraya etoobiya hal wadan isku ah ayay iska diibtay desadii la taraya etoobiya hirka tirsaneed ay diini istaag u ogolaatay waxay rabtaa marka soomaaliya inay maaragtay dadeeda ay qaadato marka heshiiskaasi heshiis beenaadka ana horay usoo socotay waxbay waxbay kusii halaagsanaysay marka etoobiya waxay rabtaa inay badda soomaaliya iyo beriga soomaaliya ay qaadato ma rabta inay ku ekaato hadda waxyaabaha labaatanka mitir oo xeebta la sheegaya maahane etoobiya waxaa ka go-an inay soomaaliya oo dhan ay qabsato tan iyo markii dhaqdhaqaaqaasi ay bilowday etoobiya deegaano ka mid ah soomaaliya ciidama ka jooga ciidamadii iyaga laftooda waxay sameeyeen dhaqdhaqaaq hadda doolow gobolka gado waxaa laga sheegayaa xiisad u dhexaysa ciidamada etoobiya iyo dadka deegaanka marka bal markaad fiirisid etoobiya waaba bilawday hore ay hadalkii ay sheegtay etoobiya waa bilawday etoobiyana gadaal u laaban mayso sida aniga aan hadda siyaasad ahaan aan ufahamsanahay etoobiya waxay u baahan tahay in la iska celiyo maxaa yeelay maraakiib ayay diyaarsatay waxay diyaarsatay ciidamo badeed iyadoo badn aan lahayn ayay ciidan badeed iyo maraakiib badeed diyaarsatay etoobiya waa filayna inay soomaaliya ay kusoo wajahantahay ay ku socoto kusoo socoto wakti hore ayayna isdiyaarisay waxaan leeyahay soomaalida waxaan ugu baaqayaa khaasatan dhalinyarada soomaaliyeed in loo diyaargarooba dagaal si laysaga difaaco cadowga dowlada etoobiya ee damaca weyn kale inuu badayna iyo berigeyna qaato damaceedana waa waa la soconay waxayna u baahan tahay hadal uma baahna in loo diyaargarooba ubaahan tahay maxaanku yidhahdaa farxan banaabaxyo ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya sida somaliland deegaano ka mid ah iyo magaalada muqdisho ilaa iyo haatan madaxweyne maamul goboleed oo arrintan ka hadlay oo damaca etoobiya ay damacsantahay ka hadlay ma jira marka warar soo baxayn waxay sheegayaan in madaxda qaar ayba arrintaani etoobiya ku taageersan yihiin farxan taasi ma ahan wax qarsoon dowlad goboleedyada madaxweyneyaashooda maysan ka hadlin weliba aaminsan yihiin qaarna waxa waxaa cadba inay xariir hoosaada ay la sameynayaan ay la shirayaan saraakiil saraakiil nabadsugiil ay ka yimid dalka etoobiya si hoosa ayay ula socdaan ma aqaano inay ka cabsoonayaan iyo inay wax la wadaan hawsha dowlad goboleedyadu waxaan isleeyahay mowqifkii looga baahnaa meesha soo istaagin maanta waxaa wadan ugu jiro maamul goboleedyada in etoobiya wadankay kusoo duusho oo badan raba ay leedahay ilaa iyo haddana ay ka aamusan yihiin horta dowlad goboleedyada waa siraysaa etoobiya waa siraysaa waxawaaye soomaaliya ayayna ku kala qaybinaysaa waxay rabtaa inay soomaaliya ka faa'iideysato iideysato ethoobiana waxa waaye waa yuhuudii africa waaye hadday yuhuudtay falastiin aan ku aragnay waxay kala qaqaybinaysaa soomaalida waxayna usheegaysaa mid walbana dhagaara ayay waxay usheegaysaa waana dhibaato aad u badan waaye hadday etoobiya wadanka soo gasho waxaa la gelayaa gumaysikii ugu xumaa ee dadka soomaaliyeed oo taariikh abadan aan gaarin soomaalidana waxay ka dhigaysaa mid ay disho ee miday dalka ka raacdayso madaxda soomaalida waxaa la gudboon inay difaac galaan dalkoodana ay ay u naxaan cadowga dalka kusoo diilana hal dhinac looga wada jeesto haddaan looga wada jeesinna dhibaato laga shalaayo ayaa ku dhici doonta dalka iyo dadka etoobiya tan iyo markii ay hadalkaasi sheegtay oo ay leedahay heshiis ayaan la galay madaxweynaha maamulka somaliland wadamada caalamka si weyn ayay ugu soo horjeesteen waxayna ugu baaqeen in arrintaasi ay ka laabato oo ay joojiso faragelinta ay ku haysa soomaaliya haddii etoobiya ay isku daydo ma laga yaabaa soomaaliya in wadamada qaar ee awooddi la ay garab siiyaan horta waa iska macquul inay siiyaan laakiin eh, eh, hadda ka hor wadan beliisia la yidhaahda ayaa sidaas oo kale eh, dawladihii diriska la ahaa ay ka qaateen ilaa hadda mudaharaad ayay wadaan marka layskuma halayn karo dawladaha qaarkood laakiin waxay u baahan tahay inay soomaalida ay dhexda u xirato si ay dalkeeda iyo dadkeeda u difaaci lahayd hadday leedahay siyaasi hadday leedahay ganacsato hadday leedahay aqoonyahan yahan hadday leedahay bulshada guud ee soomaaliyeed in dagaalkaas loo diyaar garoobo ayay maanta ayay maanta ku haboon tahay wax kale iyo midi kale ay leedaha ma jiraan madaxweynaha iyo siyaasiyiinta qaar iyo dadka shacabka ah iyo ra-iisul wasaaraha uun ayaa arrintan si kurul uga hadlaya ilaayo haddana lama hayo dadkii siyaasiyiinta ahaa ee madaxda soomaaliyeed iyo madaxda maamul goboleedyada in arrintan ay dadkoodii ay maamulayeen ay ku baraarujiyaan oo ay ka hadlaan lagama hayo magaalooyinka ay maamul goboleedyada madaxda ka wax banaanbax oo arrinta looga soo horjeedana kama dhicin qaarkood waxaaba la sheegay inay joojiyeen banaanbaxyadii aniga waxaan isleeyahay farxan waa ka waa cabsoonayaan waa ka cabsoonayaan cabsi ayaa u ugeynaysa inay inay banaanbaxa ay joojiyaan inaysan dalkooda iyo dadkooda ay garab istaagaan waxaan isleeyahay banaanbaxa eh, waxaa keenaya cabsi inay ka qabaan aan isleeyahay amba wax yaroo isahana oo been ay u sheegeen laakiin etoobiya waa cadow hadday soo gashana gumaad aanan weli hore loo arag ayaa ka dhacaya dalka miday dishooyiniday ka raacdaysa ayay ka dhigaysaa dalka soomaalida waxaan ugu digayaa inay difa inay dalkooda difaacdaan dowlada federaalkana waxaan kuwaaninayaa eh, inay dowladaha quwada leh sida turkigoo kale ay heshiis lasoo gasho si ay badana u difaacaan eh, badana eh, looga looga wada shaqeysto oo ayagana kheyraadka badana lasoo saarto saamigeeda la siiyo ay saamigeeda ka qaadato si degdegana ay ugu dhawaaqdo inay eh, dawladda furkii oo kale ay ka dalbato inay bada badda soomaaliya ay ay difaacdo kaasini uu ahaa siyaasi doctor salaad muuse cali oo markaasi aan wax ka weydiinayay dhaqdhaqaaqa ciidamada etoobiya ay ka bilaabeen qaybo ka mid ah gobollada dalka ay ku doonayaan in markaasi ay ku caburiyaan soomaalida halkaasi degta iyo sidoo kale damacooda inay ka hirgeliyaan deegaanadaasi ka tirsan gobolada ee qaar gaar ahaan gobolka gado weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waanu xaraashaynaa oo inadeer bisaaradaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay deerow widaayow deerow widaayow dhiila lisdaari dadkii berkaasaan duday aniina ka darsamay wal oodorangaa la sheegay ayihee madhayo beriga wareerowdoyo waniini wareerowdoyo waniini miyaad soo waddaa bahaane bahaane huu yidhi urbow buntland horey u goday koonfur galbeedna ma ku dardheen doogeynaadawa doosheenaadawa da'aaraagasan doodiyeena war astaamaa sabnaakarka waxaa ka mid ahaa la yidhi koonfur galbeed oo bahaane madheelaana dhehaysa iyo gelmudug oo leh ilmaadeeryaalo aan ciyaarnay jooga war horta anugu waaba yaabaye qoladay ka badiyaanba maxay u yidhaahdaan soomaali waa ka goonnay war hadday go'ayaan mee somalilan la midoobaan waryaasiindooha u dheegasana soomaaliduba uun ee eh, aynaka gohaan aynan gohaan warya aryamadeeyow anigu waxaan maqli jira laanweyn ma booraaw beentaawaade ilintay baru buda wareey ciyaartooydii koonfur galbeed geeka behen baydhowna safay dhalaanka dhowaay ilow may ogaadase lambageedagii abuuradii inoo galantiis kugurudaaywarmadaya waxaan maqli jiray beryahay hadalka qaada miyad beled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha marka diyaaraddii qaaday ciyaartooyda baydhabo ma gaartay warbowa waa gaarto si baa loogu soo dhaweeye waxaa loo qaadayba dhelwalalada dhelade dhuuboy isaaq hadhowaw bardihii ku yilishaa baydhabo intuu guniya baar baxay caleemuhu balaadhe baxarsaaf lamoodye war waxaa layidhi cayaartooyda koonfur galbeed markay eelboorka muqdisho ka duulaayeen astaantii qarankay qaadeen waxayna dhaheen lankastaa alanshe midabshee gooniwa ununa kenuwa enikenina intaas markay marsiinayeen iyagoo qiiraysan oo wadaniyadda ka muuqato ayaa nin reer mudugo meesha joogay inta yaabay wuxuu yidhi balow anaga aragnay wax kastoo ay soo wadeen maantana maastaantii qarankay baddalahayaan warnibadal naasla dhuugila isilisiinkuwaaye nasaraadiisin teegteg nagaartiyankunaten aryamadeew anigu waxaan maqli jira laambaal mara kiberi mee ma badbaadiya war abdulow war mooshiidii ayaartooyda madawiine lafta gareelaan weeliyaa leedhi walin eray hakkaba binaanshe buurto kitaa banooda ballankeen ahaaye iga walle intaan way dhaaftay warba ciyaarta haddii lagu kala tegey hadda maydinka isla ciyaarahaya weli isu camirahaya war bashiiroo war mahey sida jubbaland weli waa joogtaa ciyaartuna way socotaa waxaanan ku dhihi lahaa waxaan gaaray guul noo mashquul inaad ka xun waa mac warnamiyoonunayartoytiidan inoha marka mashguula diyaarman eh beerjoon iskufaladaan waileeray hoolin dhudhunkaaka jartee hal aaminoy araada hungoolka halgaadoy agar ii hujila oolaa halhanaanoyoy waarmadayow gooniskutaagayga walla idinkaa naga mudan buda warya bulshada tiinan inoon kogona badna gadan ninka sugdoy war haddamadeeyo baaya bakool badba malaya maxaa gadataa <laughs> landhumaw dhugmale waryaa baraawadi laha war kalamaanay waxaa la yidhi dhibaatada isboortiga ka dhexdhacday iyo khaladaadka waxaa sabab u ah eh. wasaaradda ciyaaraha iyo xiriirka kubadda cagta iyaga iyo gobolka banaadirna ma wada soconoo waxaa layidhi wada shaqaynu kama dhexin garoonkana waxaa layidhi lacag badana ka soo xadhoonaysay soomaali hadda meeshii lacagu timaadana inay isku khilaafaydaah waa iska caddahay sidaa darteed lacag gurasho iyo maamul xumaa ka dhacday waana sababta keentay intay ciyaaruhu socdeen eh. in dad dhinto eh. dad badan u dhaawacmo xitaa ciyaartoydii la dhibaateeyo oo jidka loo galo war gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta wararka soomaaliyeed cali shiino wuxuu yidhi hal qof baa ku dhintay inta ciyaaruhu socdeen garoonka istaadiga muqdisho waar mataliyaha boolis ku noqday warbow masraxdhiic cabdi warsamaysaa qadda ka hor sheegayba war wasiirka ayaaraha inkastoo koonfur galbeed ha ku jeeda hatunun kutabnay meelis iskuroowey war ma sidii maaxaad mooshin ka keeni rabtiin war maxamed barre waa xildhibaan wasiir kaliya maahan lagumana degdegi karo bilaashaas aasangardi widay langialiyow mad nuurow kuwaji galada lugaaji dhulmahaayan aryamadeeyow haddaan isku aamowaa baxya miyaadna leedahay warbow dadkii xasaanada wataaqaladka ay galaan yaa xisaabinaya dastuurkase muxuu ka odhanahaya war hadda lafta gare yareen isboortiga siyaasad miyuu ka dhex arkay war kalmaaney dadka maanta jooga hadday madax yihiin hadday shacab yihiin hadday taageerayaasha kooxaha yihiinba ciyaalka xaafadda ma soo wada marin cayaarahan waxba kama fahamsana xalaal calaygna ma yaqaaniin si loo hubiyana waxaa muhiim ah in la weydiiyo laastiig cayaar ma soo dhigantay yaraantaadii kabtuur ma soo dheeshay batirshiish ma soo cayaartay funaanada cadcad ma ka soo buufsateen ciyaalka xaafadaha ee rinjiga ula ma ka soo dhigateen birta goolka buglo ma fara durtay waraf ama xadhig weere ma soo samaysay aabbitey ma soo biibisay waniin ma taqaan abuucirbad nambar foor ah ma balleejaysay banooni subar ah suul ma ka dhex bixisay bataanajadii ma furtay saaxiibka kaambiyada ku beddelaya garaangar ma soo cayrisay dacas ka dhammaaday yaraantaadii ma aruuri jirtay si aad baabuur uga samayso dhuudhuumishow ma soo adkaatay kiik ma taqaan shaybaal ma soo dheeshay ku jir ma soo bartay katimey katimey naxash ma soo cayaartay sidoo kale in la weydiiyo ma tahay ciyaal buulo oo ma ballansateen ciyaal gudi iyo buur ama tiimkii sabdow ee dableyda ama ciyaal weeradii xaafadda habeenkii markii aad soo badiseenna jardiinka xaafadday da timaadeen ma isku xifaalin jirteen ciyaalka intaas qofkii laga waayo cayaaraha shaqo kuma lahane siyaasadda iyo arrimaha kale kaga mashquulo warbow miyaan hore laydiin oran barta barta barta barta ciyaaraha war wasiirka cayaaraha ruwaandu hadlay waxa uu yidhi soomaaliya waa naga hormartay waana naga badisay sababtoo ah wuxuu yidhi labaatankii sane la soo dhaafay oo dalkeennu horumarka samaynaayey cayaaraha waan ku jirnay horumar badanna waa ka samaynay laakiin weli cayaartooydeenna iyo sirdoonkeenna isma dhex gelin waar wallowa inay ciyaartooyga somalilan xulka itoobiya la ballansan yihiinuma jibuuti baa idinka dhowey baa la ciyaardhaanin horta anugu waa yaabay tukaraqya hadda ku sugan aryaadhaha war heema haysiina xildhibaan maxamed abiib buu yidhi eh. madaxweyne muuse biixi bambe ou etoobiya ka keenuu xambaarsan yahay ubbow meesha shib iskaga celinhayaa waar war mahay sida waqooyi hilaac war waxaan hubaa ninkii bam xambaaray inuusan bad u daahayn war anna waxaan kaloon hubaa eh. bad ninkii haweystay inaanu biri cagow dhibayn war somalilan yoonee badiya mayku fadaasan baydhowisinkuuga tibansingaray warbow hawada buntland cid mari kadhaa ma jidho war war ma haysaane maraykanka iyo ingiriisku eh. marinka baabulmanda bay degeenaa layidhi xuutiyiintiina waa duqeeyeen warbow xuutiyiinta kale maaha eeraan baa gacanta kula jidha hadda markab weyn oo sidaasna waa qabsaday oo dhulkii etoobiya raadinaysay waa la degaye maxay ka qabanaysaa war etoobiya hadda deegaan kaliya maahana waa qaadan rabtaa iyadu aryaadhaha dad aqoon yahalnaaho doodayoon dhegansanay waxay dhaheen boqortooyo etoobiyaanhu inay ka jiri jirto saylac iyo sacaadadiin mugga waxayba aaminsan yihiin inay iyaku leeyihiin markay gabcada ku duulayeen bay sii mareen wargeeska afrika si xal loogu helo waxaa la yidhaha aqoonyahanadu waa inay baaraan sababta dalalka geeska ku yaalla sida soomaaliya etoobiya eritariya kenya iyo tanzaniya doonayaa ay magacyadoodu yaa ugu dhammaato war dowladdaani dagaalka siyaasadeed iyo booloxuuftada iyo qabka ummadda iyo waxba kama fahamsanee waxay dhihi lahayd khilaafkan ee qashqashaada ka dhex dhacday isboortiga waxaa ka dambaysa dawladda itoobiya si ay indhaha shacabka uga jeediso muranka badda now waa arrimaka miyaa waalateen badda miyaa nala leedihin aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi doon kasta qayb ka mid qasaysa aan la qabayn doon kasta qayb ka mid qasaysa oon la qabayn war cabdulla waagaa yaray waxaan ka maqli jiray qarashka mooyi qoon baxshee qayladu waa qareen shabaab war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh furunti uu ku laabtay galmuduguna dig ka yidhi welina waa ogtihiinoo adabtimaha iska ma jarin welina waa mujaahid raamale welina culaysku waa ku sii kordhay oo etoobiya hadda ku soo darsantay ballanna wuxuu ku qaaday labadaba inuu isku si ula dagaalamayo maraanba wuu matalahayaa war hadda madaxweyne xasan sheekh khawaarijii etoobiya ma xagagelinaya wararkaa naga dhex gelinina madaxweynuhu ku daahi maayaa layidhi galmudug obowma buntland buusi gudbahayaa maseelax buu soo booqanayaa wararkaa iga dhex gelinina odagu galmudug shabaabka jooga inuu toddobaad ku soo afjaruu rabaa shirka igad ee kambaale ka dhacayana wuu ka qayb gelayaa haddii xal etoobiya laga waayana dagaalku halkiisuu ka soconaya naw war ma somalilan baa ku soo duuli rabtiin warwaaqlow rag iska celiskiinna waa fogaadeeye nin odayaho tay xihanoo aanis yidhi waa siyaasi ayaa masaajid hargeysa ku yaalla soo galay iyadoo salaadii laga baxay dabeetana mikrofoonkii masaajidkuu qabsaday wuxuuna yidhi waayahan xasan sheekh wuxuu bartay inuu masaajid nagala soo dhex hadlo wixii war somalilan ku saabsan oo dhanna wuxuu la doontaa buu yidhi masaajid anna masaajidka maanta waxaan u soo galay buu yidhi masaajid masaajidaa kaa celishay inaan uga jawaabo waar walla weynay masaajidka ciyaarta ka daaya war waxaa la yidhi madaxda etoobiya waayahan aan kiniisada tegin markii arkay madaxweyne xasan sheekh oo ummadda kala hadlaya masaajidka xaggaabay u carareen aryaadaha kale maanay war ma haysiine caalimka soomaaliyeed sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo haddae ah qaari ummaddu wada taqaano codkiisana wada dhegaystaan qur-aankana hadda qaroodhin ku akhriya aa wiilkiisa allahou naxariistay qadar ku xijaabtay asna qaari kalow ah ayaa la yidhi oo xaafidulqur'aana haddee allahou naxariistay beriga waxaa shiiqa tacsi ugu yimida hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya hadda lamadooraba tacsiyaa u taale oo waa ognaa heer falastiin waxaa ka dhacaya shiiqa iyo hogaamiyaha xamaasna waa isu tacsiyeeyeen hadda sabarya iibaan lamadaba allaha siiyo war samir allaha siiya sheekh cabdirashiid sheekh ali suufi caalim qadarta rabbi ku qanacsan waaye hadda culimmada soomaalidu isku khilaafsan tahayna ka mid maahan waana taas madaxdii caalamka iyo soomaalidoo dhammi u wada tacsiyeynayso war kalemaanay war mahaysin weli dacwadii musuqmaasuqaa socotee maxkamadda racfaanka waxaa la horgeeyey rag wasaaradda maaliyadda iyo bangiidhaxa ka tirsan waar somalilan waryaal badan oo arrinta badda dooda ka sameeyey ayay maxkamad milatari soo saaraysaa waxaana ka mid ah agaasimiga mm t v warwaaqla weriyayaashu maaskar bay ahaayeen war anugu agaasimaha mm t v maxamed iligu waa aqaanaayo weligii askari ma noqon waar dee annagu arrimaha badda iyo aqoonsiga somalilan wixii soo gala maxkamadda milatarigaanu saaraynaa milatarigaba goojacadda kusoo laabanahaya warkalmaani waa sifa fadhisaane soomaaliya waxay ka qaybgelaysaa baa la yidhi tartanka kursiga guddoomiyaha guddiga midowda afrika waxaanay dowladda soomaaliya xilkaasi u sharaxday xildhibaan fawsiye xaaji aad naw oo dee somalilan halkaasay ixtiraaf ku helaysaa foosiyana gabadhayadii weeye bow buntland lagalama tashan waxay ka ogtahayna ma jidho war doorashadii warshii ka dhacday tii buntland waa kabreedgaraysneed budawariya doorashada koonfur galbeed farnyaamaha la gala kortan war gabadhi ixtiraafwarya mayaa ka galmudug geli kara dagaalka gala cid soo geli kartaa ma jirto cid loo iman kartaa ma jirto ka joog war ka joog fariimahaasi ee xubintii ka sii horreysay waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaalka in kala socodsiinayay shariif sheeke in uu farsameynayey nabadgelyo